lilslaami ila lislaami baabkoodii weeye ay aladiina dakhaluu fi hada addiin fi ibtida'i dacwa waxaynu casharkan uu sheekhu ku soo qaadan doonaa ee dadyow toddoba iyo konton ah toddoba iyo konton qof oo rag iyo dumar isugu jira oo loo yaqaano alsaabiquuna alwaluun dadkii dheereeyey ee diinta ugu soo horgalay waa dadkii sharafta u yeeshay nasiibka u yeeshay inay hore u ajiibaan oo ay islaamnimada laabta u sii daayaan sabqiguna waa laba noocoo mid waxaa loo yaqaanaa sabqul umam waa ummadii hore ee inaga horreeyo waa kuwa ilaahay yidhi wsaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun midna waxa la yidhaahdaa asabqu alcaam oo qof kastaa qofkii uu ka hor islaamay saabiq buu yahay saxaabadu taabiciinta saabiqiin ba u yihin taabiciintuna atbaacu taabiciin ba u yihin qoloba qolo innagana aabbayaasheen ayaa saabiqiin inoo ah aabbayaasheenna awowyada saas loo kala horreeyey kuwa laga hadlaya kuwa maaha kan waa asabqu lmutlaq waa ciddii ugu horraysay diinta ugu horgashay qoladaana waa ka ilaahay ku tilmaamay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar suuratu tawba markaa muhaajiriin baanay u badnaayeen ansaartuna saabiqiin bay leeyihin oo waa qoladii reer madiina ee diinta horqaadatay laakiin marka labada saabiqiin laysu ego suma dhowaa waxaa horreeyey oo in badan horreeyey saabiquuna min almuhaajiriin daabidka lagu aqoonsadaa muxuu yahay saabiqiin markaan taarikhda ahrinayo maxaan ku garanayaa keebaa saabiqa keebaa laaxiqa culimmadu daabidka u dejiya waxa weeye wixii ka horreeyey shahru dacwa intii dacwadda la muujiyey wixii ka horreeyey ayaa saabiqiin laydhaa markii dacwadda kor loo qaaday wixii soo islaamayna laaxiqiin baa laydhaa kuwaa dambana way sii kala fadli badan yihiin qoladaynu arki doonnaa toddobiyo kontonkani waxay islaameen intii dacwaddu qarsoodiga ahayd ayay islaameen sheekhu markaa waa tirinaya wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala raxmatan waasica min alrijaali ibnu abi quxaafa qaala bihi xasanu fi lqasiida wacidat min asaxaabati اlulaa wafaw wataabicuuhu miman tala khadiija tudkur awala niswaani caliyin ucdud awala sibyaani min arrijaali ragga waxaad ka tidhisaa ibnu abi quxaafa saxaabiga laydhaa qaala waxaa sheegay bihi ay bisabqihi horayntiisa waxa sheegay xasaanubaa sheegay fi lqasiidati gabaygiibuu ku caddeeyey inuu ibnu abi quxaafa horreeyey wa ciddatun tiro ayaa iyana wehelisa oo min asaxaabati saxaabada ka mida alulaa ay alwaliina horreeyey wafaw way waafi yeeleenoo way taam yeeleen wixii ay ballanqaadeen wa taabicuuhum iyo kuwii dabagalay oo min mancidii ah talaa kusii xigtay halka wuxuu ku sheegayaa yaa ugu horreeyey islaamnimada culimmadu waxay aad uga doodaan qofkii koowaad qofka koowaad markay xusayaanna saddex qof uunbay aad uga doodaan inay abubakar qofka koowaad ka dhigaan qolona ay khadiijo ka dhigaan qolona ay cali bn abitaalib ka dhigaan saddexdaa ayaa loo kala tagaa khadiijaana loogu badan yahay qofka koowaad markaste la eegayo qofnimo qofkii koowaad ee islaamay khadiij ay culimmadu u badan yihiin laakiin axadu taabiciin ayaa qorshahan cajiibkaas ku waafajiye oo wuxuu yidhi ha la qaybiyo waxba yaan lagu murmine ha la yidhaahdo ragga u horreeyey dumarka yaa u horreeyey dhallaanka yaa u horreeyey addoommada yaa u horreeyey tii waanu sheekhaynu maraya wuxuu leeyahy rag marka la leeyahay ibnu abi quxaafa weeye dumarna waa khadiija dhallaan marka la sheegayo waa caliy addoommaha dadkii ahaan jiray ee la xoreeyeyna zayd ibnu xaarisa ayaa ugu horreeyey tii buu sheekhu ku socdaa taasuma inaguna ku socon doonaaye rag waxa ugu horreeya ibn abi quxaafa magaciisa waxa la laha cabdullaahi ibnu cuhmaan attaymi alqurashi abu bakar waa kunya abu quxaafana waa kunya laba kunyay ku caanbaxeen isagii aabbihii naanaysna waa leeyo catiiq baa laydhaa catiiq marka haddii lagu dhaa catiiq ibnu cabdilaahi attaymi qof cusub ha moodin waa abubakar asidiiq abubakar xasaan baa ku gabiyo wuxuu yidhi wathaniya taaliya almaxmuuda mashhaduhu wa awal annaasi minhum sadaqa rusula abubakar buu ammaanay wuxuu lahaa idaa tadakarta shajwan min akhii iqatin fadkur akhaaka abaa bakrin bima facala khayru lbariyati atqaaha waacdalaha bacda annabiyi wa wfaaha bima facala saxaabigani waa saxaabi nebiga la saaxiib ahaa ilaa yaraan waa ninka saxaabinimadiisa iyo inuu nebiga la saaxiib yahay qur-aanku sheegay id qaala lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana maalinay waxoogay yara murmeen cumar bnu khadaab waa kii nebigu yidhi ha lay daayo saaxiibkay maalinka ay beeniseen isaga ay maalintaad gacantiinna laabateen ninkii dacwadda iyo diinta taageeray xoolaha ku taageeray waa isaga ninka maalintii garabkayga bannaysan garabkayga istaagay waa isaga halay lay ammaangeliyo marka abubakar sidiiq qaabku u islaamayna nabigaa ka sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu idhi maa dacawtu axadan ila alislaami ila kaanat cindahu kabwa ilaa abaabakrin nin kastoon diinta u badhigaa ka buu lahaa hakad wuu yar hakanayey waxoogay buu fikirayay bal arrinkaan yar rogrogo madaxuu yar salaaxanayay laakiin nin markiiba la boodo idha ma saas ahaa khalaas waaban islaamay abubakar umar hayaa buudhi marka abubakar maalinkii la wada beeniye layidhi baytulmaqdis iyo samaawaadka maad gaadhinna isagaa yidhi waa runtaayo waad gaadhay marka abubakar marka xaqiiqada loo tago waa ninka labaad gebiga shareecada islaamka cidda ka fadli badani waa nebiga muxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu idhi min arijaali ibnu abi quxaafa qaala bihi waxaa sheegay xasaan ibnu haabit weeye shaacirkii nebiga fi lqasiidati gabaygiibuu ku xusay inuu nambar kow yahay wa ciddatun tira ayaa raacday oo min asaxaabati saxaaba ah al ulaa ay alwaliin qasri buu ku sameeyey wafow way dhammaystireen wixii ay ballanqaadeen wafow bimaa caahaduu waxay ballanqaadeenee islaamnimo ah ee hiilin ah way ka soo baxeen wa taabicuuhum iyo kuwii dabagalay oo minman ciddii ah talaa ka dambaysay oo ayaa saxaabada intii hadhoo dhan intan marka saabiqiin la yidhaa saxaabada inta kaleo dhan maxay noqonayaan taabicu saabiqiin ama laaxiqu saabiqiin kuwii dheereeyey kuwii ku xigay ayay noqonayaan khadiija tadkur wala niswaani khadiija waxaad ka dhigi mafcuul muqadama udkur sheeg khadiijata khadiija waxaad ku sheegtaa wala niswaani dumarka tii ugu horaysay caliyan calina ucdud waxaad ku tirisaa awala sibyaani dhallaanka cidii koobaad ee islaamtayna cali ku sheeg wa cumruhu da'diisuna amaanin sideed ku sheeg aw mucasharu ama mid la tobneeyo tobanka la gaadhsiiyey ku sheego toban jir gaadhsii aw sittun ama lix jir aw hamsun ama shan waqiila waxaa kaloo la yidhi akthara ay akara min cashrin toban waa ka badnaa min almawaalii addoommihii la xoreeyeyna zayd bnu xaarisa kaana wuxuu ahaa zayd mujaalisan mid la fadhiista lahu nebiga muxaadisa una sheekeeya oo ay rafiq yihiin buu ahaaye abubakar intaynaan ka bixin saxaabadayna ugu soo xiga aynu arki doonno abubakar bay gacantiisa ku soo islaameen abubakar wuxuu noqonayaa dadkan saabiqiintii soo dheereeyey ninkii ugu munaafacaadka badnaa xagga islaamka waayo markiiba daaci buu noqday markiiba diinta ayuu xambaaray waxaana u sahlayey marka koobaad nin madaxa buu ahaayoo quraysh laga yaqaano ganacsadaa waa mar labaadkee nin maal maalqabeena oo deeqsiyuu ahaa waa mar saddexaadkee dadkan sheekayahanka ee qabaa'ilka iyo abtirsiintooda yaqaana taariikhda qabaa'ilka yaqaanu ahaa waa mar afraadkee nin dabeecad wanaagsanoo meeshuu fadhiya lagu soo ururaabuha marka nin awalba la dhegaysanayey oo awalba laga gurayay markuu diin qaatana dee diintuunbaa laga guraya kii laakiin aamusnaaye afkarooca ahaa ee waxba laga dheefaynin siduu awalba u aamusnaa muhiimkana uu aamusan yahay markaa rag badan oynu tilmaami doonno abubakar bay gacantiisa ku islaameen khadiija radia allaahu dumarka waxaad ka dhigtaa qofkii koobaad ee islaamtay khadiija bintu khuwaylid radia allaahu canha waxay ku islaamtay warbixintii koobaad ee nebigu siiyey waa tidhi wallaahi laa yukhsiika allaahu abada maisagaa ilaahay weligii meel xun ku dhigaya sawdiga sanu dhaqma ee dhaqankaagu wanaagsan yahay ee dabeecaddaadu wacan tahay ee runta yaqaana ee masaakiinta caawiya adigii baaba waxa tahay durra naadira ilaahay weligii meel xun ku dhigi maayo khadiija waxay gaadhay in ilaahay subxaana wa tacaala salaan soo diro jibriil ugu soo dhiibu idhaa igu salaan waxaa kalood ugu bishaaraysaa bibaytin fi ljannati laa nasaba fiiha walaa wasab waxaad ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaala oo daal iyo buuq midna aan lahayn dabeetana siibuu malaku jibriil ugu bishaareeyey markaasay tidhi ilaahay waan salaamayaa sidaa uu soo salaamay jibriilla waan salaamayaa waxaad arkaysaa nebi allo waxaanan anugu arkayne waanan guddoomay bishaarada culimadu waxay leeyihiin gurigan waxa lagu tilmaamay daalla ma leh buuqna ma leh waa labadii ayadu ku dhaqmaysay nebigu markuu soo daalo ee dacwadda ku soo daalay quraysh soo murmaan iyaduna daal kale ugumay darayn ee daalkii bay ka biinaysa buuqii magaalada lagu soo buuqay la soo caayayna buuq ugumay darayne guri deggan ayuu imanayay tii baa lagu abaaliyey culimaduna waxay ku doodaan caaisha iyo khadiija keebaa fadli badan oo meel bay maraan waxay u badan yihiin inay fadli badan tahay shaykhulislaam ibnu taymiina wuxuu maray inaan la kala fadli yeeline bilowgii islaamkana khadiijaa nambar on ka ahayd intii dambe iyo cilmigii dambena waxaa aad looga macaashay caaisha saa in loogu kala qaybiyo bal caaisha waxay tidhi waxalla wixii dumar nebigu qabay midaan ka hinaasay ma jirto khadiijo mooyaane ismanaanaan soo gaadhay khadiija laakiin maxaan ku inaas sheekaduu soo qaadaba khadiijo ku daraa sheekaduu soo hadal qaadaba dumarna in dumar lala soo qaada xaggooda waa maxay waa wotergate ya aad bay u culus tahay markay walaashee timaaddo wuu kacaa allaahuma haala qof berigii hore u iman jiray markuu arko kaana yakshaana zamaana khadiija berigii khadiijuuna soo booqan jiray neef markuu qalo saaxiibadihii khadiija u kala dir deeta maalintii ku tiri maxaad ka hadalhaysaa islaam gabowdo carbeed oo dhibannada haara ku lahaydoo ilaahay wax ka khayr badan kuugu bedelay su nebigu wax ka khayr badan iguma bedelin aamanat bi id kadabanii annaas wa waasatnii xiina xaramanii annaas wa acdaanii allahu minha alwalada xiina manacanii wlaad annisaa maalintii dadkui beeniyada rumaysay markii dadku gacanta xagga dabamarsadeen xoolaheedii baan ku meel gaadhay ubadkii kale markii layga qadiyena iyaduu ilaahay ubadiga iga siiyey marka khadiija radi allahu canha waa umm ee fadli aad u badanna waa leeday cali bn abi aalib amiir lmuminiin zawj lbatuul abuturaab ashtacu e, min ashtaci saxaaba ridwan ullahi calayhim waxa weeyaan waa saxaabiga caanka ah ee nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo koriyey gurigiisa ku koray sababta oo ah aabihi abi aalib ayaa gacanyaro ahaa oo aan xaal badan haynin sannad abaari dhacday ayaa cabbaas iyo nebigu u tegeen dabeetana nimbe inan buu ka qaaday cabbaasna jacfar buu ka qaaday nebiguna cali buu ka qaaday gacantiisuu ku barbaariyey cilmiga iyo xikmadda iyo aftahamadana cidda uu ka helay ee uu ka kasbaday waa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inantiisina waa u guriyey hablaha u yarayd cumrigu ku islaamay baa laga doodaa culimmada qaar waxay idhahdeen shan jir buu ahaa qowlkooda waa la daciifiyey lix jirkana waa la daciifiyey sideed jirka kadalika waa la daciifiyey laakiin qowlka ah toban jir iyo qowl aanu u sheeginoo koob iyo toban ah iyo qowl kaloon u sheeginoo labiyo toban ah labadaasaa ugu xoog badan labiyo toban jir koob iyo toban jir waa labadu leeyay waqiila akara tobanka way ka badan tahay tobanka wuu ka badnaa ama sanad baa u dheeraa ama laba min almawaali zayd bnu xarisa khadiija tadkur wala niswaani khadiijo waxaad ku sheegtaa dumarka tii ugu horraysay xagga islaamnimada caliyan calina ucdud ku tiri awala sibyaani wa cumruhu amaanin aw mucasharu sideed buu ahaa ama toban jir buu ahaa aw sittun ama lix jir aw khamsun waqiila la yidhi ay akar min dalik min almawaalii addoomihiina zayd bnu xaarisa kaana wuxuu ahaa mujaalisan lahu mid nebiga la fadhiista muxaadisa intaa dambe shay uu la gaar ahaa maaha inuu nebiga u sheekayn jiru la fadhiisan jiraye sheekhaa beytka ku buuxinaya waa kamaalulbeyt ama tamaamulbeyt zayd ibnu xaarisa waa wiil yar oo carab ah oo qabiilka daylaydha kasoo jeeda waxa lagu addoonsaday sidaanmu soomaalidu maanta isu dilayaan ayuumba iyaguna isu dilayeenoo cilmidarrada iyo caqlidarradu waxay keentaa in laysmariyo reerkoodii baa la galay waa laga itaalbatay waa la soo addoonsaday deetana addoonnimadii baa muddo lagu hayste suuqii cukaad baa lagu kala iibsaday xakiim baa iibsaday xakiim ibnu xisaam xakiimna wuxuu u hadiyeeyey eddadii khadiija khadiijina waxay u hadiyeysay nebiga muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo aan weli nebi noqon dabeetana waxaa soo maqlay aabbihii iyo adeerkii dabeetana ma ka yimaadeen siday warinayaan kutubu siira way soo haybsadeenoo waa u yimaadeen dabeetana nebigay ku yidhaahdeen kan yar ee addoonka ku ah ayaanu ehelnahay waxaanu doonaynaa inaad naga iibiso amaba dar ilaahay noogu xoraysoodna siiso dabeetna wuxuu hi waryaadhahe haddaynu u yeedhno oonu kala dooransiiyo ka warrama say idhaahdeen cadaaladii waad ku tiigaashayoo meel cajiibaad dhigtay bay idhahdeen iyagu maxay xisaabsadeen marka la ydhaa waa aabbaha iyo adeerka iyo ninka islaameed haye inuu idhahdee maxaa addoonnima igu arkayo uu soo raaco halkaasigay iska qoondaysteen burka oo bahalkamay dayin wallaahi waadna wanaajisay bay idhaahdeen khayr allah ku siiyo waa loo yeedhay ma garanaysaa waa aabbaha iyo adeerkay ama aniga i dooro ama iyaga dooro buu wuxuuhi aabbahayo adeerkay ma dafirsani laakiin anigu ninkan waxaan ku arkay wax la yaab leh oo aanan ka tegayn ilaa aan ka salgaadhee maca salaama iska taga aabbihiiyo adeerkii iska galbada buu ku yidhi way yaabeen waryaah ma addoonnimo iyo xornimo ayaad isasiisanaysa sidhii kaadiya waxbaan arkayoo raad baan ku taaganay raadka iga tirtirina sidii bay dabeetana nebigu gacantuu qabtay wuxuu geeyey meesha leela daaru nadwa deetana wuxuu iclaamiyey inuu yahay wiilkiisa maanta laga bilaabo dhaqan bay u lahaayeen nin aana dhalin umad gacanta qabanaysaa maanta laga bilaabo waxa loo aqoonsanaya soo dowladaha dowlad looma aqoonsado ya maanta waxa loo aqoonsanayaa inaanaad dhashay waa midaan kaa soo goyn sidii baa loogu bixiyey zayd ibnu muxamed ilaa qur-aanku diiday udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeedhaa layidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuul allaahi wa khaatama annabiyiin waa ragii waaweyne garhkale cidna muu dhaline ubadkiisa waa la yaqaanaaye ha ugu yeedhina baa layidhio sidii baa lagaga jaray magaciisina loogu soo celiyey zayd ibnu xaaria cumaan wzubayr wbnu cawfin dalxatu sacdun aaminuu min khawfi id aamanuu bidacwati sidiiqi kadabnu madcuunin bida ariiqi cumaanu cumaan iyo wzubayru zubayr iyo ibnu cawfin ibnu cawf dalxatu dalxa lagu daray sacdun sacad lagu daray aaminuu shantoodu waxay ka aamin noqdeen min khawfin cabsi bay ka aamin noqdeen id xilli ayay ka aamin noqdeen aamanuu ay rumeeyeen bidacwati sidiiqi yeedhmadii abubakar sidiiq markay rumeeyeen waxay ka aamin noqdeen cabsi naareed iyo cadho ilaahay kadaa waxaa soo raaca ibnu madcuunin saxaabiga la ydhaa bidaariiqi ariiqan laftiisa ayuu soo raacayoo isagana abubakar baa u yeedhay shantaa saxaabiya hore waa shan ka mid ah alcashara almubashariina biljanna aw ilmashhuudi lahum biljanna tobankii jannada gaar loogu ballanqaaday shan ka mida ah ayaa gacanta abubakar ku soo islaamay shan buu xisaabsanaya isagana ku dar lixdaa wey shantaa waxa weeye cumaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaafay nabiga isugu imanayaan waxay isugu imanayaan awowga afraad meelaha cumaan waa dunuurayn waa saxaabigii arrimo cajiibkaa isku darsaday wuxuu isku darsaday laba hablood oo nebi dhalay taariikhda weligeed may dhicin dibna u dhici mayso nin albaabka u xidhay oo meher ku xidhay laba hablood uu nebi dhalay ay isaga dembeeyeen keligii baa taarikhda la haya waa marlabaadkee isaga iyo inantii nebiga ruqaya ayaa hijrooday umu kulsuum aan idhaahda cafwan umu kulsuum ayaa hijroodeen xagga ayaa waxay u hijroodeen xabasha nebigu wuxuu ku yidhi nebi ibraahim ka bacdi qoys hijrooda idinkaa kow ah taana nambarkowgu haysta reer hijrooda ilaahay dartii u qaxa idinkaa kow ah nebi ibraahim gadaashii waa mar saddexaadkee markii inantii labaad ee ruqaye ka geeriyootay waa ninkuu nebigu yidhi low kaanat cindii aalisa la sawajtukaha cumaanow inan saddexaad hadday igu hadhay igumay hadhine saynabna waa la qabaa faadimana waa la qabaa inan kale hadday ii joogi lahayd waan kugu darila laakiin nin soomaaliyeed oo laba hableed ka geeriyoodeen maxaa la kan waa qumay malakumoodkaabay ballameen marka waa laga yaaba inay kaba shaacaan o ka walaacaan laakiin nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam waan kuu saddaxayn laha laakiin dee nasiib darro waanan hayninba waa ninka uu nebigu yidhi alaa astaxyii min rajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika nin ilaahay oo malaa'igtu ka xishooto anna maxaan uga xishoon waayey waa cumaan bnu cafaan waa amiirkii saddexaad ee islaamka waa deeqsigii weeye azubayr bn cawaam e, wowga waa la shadaa alcawaam alqurashi alsadi isaga nebiga waxoogay bay kala durugsan yihiin ilaa odayga toddobaad meelahaasay isugu imanayaan taqriiban laakiin waxay isaga dhow yihiin xaggan kale edadii rumaad dhashay eddadii rumaad waa ilmaabti safiya binti cabdilmutalib ayaa dhashay oo iyaduna islaamtay saxaabigani labadii hijraba waa hijrooday tii xabasha iyo tii madiina wuxuu noqday ninkii koobaad ee seefgalka ka saara ilaahay dartii wuxuu noqday raggii lagu dhibayey islaamnimada adeerkiibaa intuu dermo iyo salli qiijiyo ayuu ku duuduubaa ilaa uu neef neefqabatoobo markaasuu ka fura sulamaad ka noqon iyo maya waa ninkuu nebigu yidhi inna likulli nabiyin xawaariyin wa xawaariyi azubayr nebi kastaa wuxuu leeyahy nin si gaara u difaaca ani ninka sida gaarka ay difaaca waa subayr saxaabiga saddexaadii waa cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf ibnu abi cawf ibnu suhra ibnu cabdimanaaf nebiga hooyadii ayaa waxay isugu imanayaan awowga saddexaad oo xagga wuxuu ka soo jeedaa qoyskii nebiga dhalay ayuu ka soo jeedaa waa tobankii loo bishaareeyay jannada mid ka mid a ah dagaaladoo dhanna waa ka qayb galay wuxuu ahaa raggii deeqsiyada aha ilaahay xoolaha siiyey ee diinta ku bixinayay saxaabi aad u qiimaha badan weeye markii la dooranayay cumaanna ninkii guddiga doorashada haystay haddaa hawlo kicina tii dimuqraadiyadda doorashada islaamku waa gaar guddi doorasho ayuu sameeyey cumar oo lix nin ka kooban lixdiibu isagu haystay cabdiraxmaan nacawf waayahay nin aad u deeqsiyana saxaabiga afraad waa dalxa ibnu cubaydillaah attaymi abubakar bay isku jifa yihiin ama isku jilib yihiin waa tobankii jannada loogu bishaareeyey lixdaa guddidaynu sheegnayna ka mid buu ahaa wuxuu nebigu u bixiyey dalxa alfayaad markuu deeqdiisa ka yaabay iyo gacan furnaantiisa alfayaad waa daad buu yidhi si wuxu bixinayo saxaabi aad u qiimo badanna wuu ahaa dagaalkii uxudna waxaaba la yidhaa daaka alyowmu kulluhu lialxa maalinta uxud waa maalintii dalxa nebiga wuxuu ku difaacay dhabarkiisa isaga dhigaya leebka wuxuu ku difaacay gacanta oo midig baa xataa qallashay difaacuu nebiga difaacayay radia allahu canhu waardaah saxaabiga shanaad waa sacad ibnu abi waqaas ibnu maalik ibnu wahayb azuhri cabdiraxmaan bna cawf ayay isku dhow laakiin isagaa ka xiga nebiga hooyadii oo isaga iyo aabbihii aabbihii isaga iyo nebiga hooyadii baa ilmaadeen ruma noqonaya waa muxuu noqonaya abi waqaas ibnu maalik ibnu wahayb saasuu noqonaya azuhri wuxuu noqonayaa ha sacad ibn abi waqaas ibnu maalik ibnu wahayb ibnu cabdimanaaf iyo aamina bintu wahab ibnu cabdimanaaf saasaysu noqonayaan nebigu marka waa ku dhaadin jiro wuxuu odhan jiray haada akhii haada khaalii falyurini un khaala waa kan aniga abtigaye bal nin walaba abtigaay tus in lagu dhaatana wuu mutayoo saxaabigana wuxuu ahaa nin ninkii koobaadee gaale ka dhiijiyuha sida kasiirada ku qoran iyagoo saxaabadu meel cidlaha ku tukanaya buuraha maka ayaa abujahal iyo koox soo mareen deeta way oo way adyadaysteen deetana wuxuu qaatay ul weynoo halkan taallayoo abujahal buu ku dhuftay dakhar weyn buu ka jeexay ninkii koowaadee gaal ka dhiijiyuu ahaa leebkii koowaadee la ganana isagaa ganay labadii hijraba waa u hijrooday dagaalladoo dhan waa ka qayb qaatay waa ninka nebigu uu la yaabay shiishkiisa maalintii uxud ee u idhi irmi fadaaka abi wa ummi aabbaha iyo hooyadaba allah kugu furtee ku gan nimanka waxaan u ahaa mujaabu dacwa mid aan ducadiisu dhulkaanay u dhicin sidaa markuu afka u kala qaado ayaa la arki jiray dad badanoo daandaansado habaarayna markiiba waa la arka ila markii dambe waddada loo bannayn jiray sacad bin abiqaas radi allahu canhu dagaalkii qaadiisana isagaa hogaaminayey saxaabiga lixaad shantaas waa tobankii loo ballan qaaday jannada saxaabiga lixaad waa cumaan ibnu madcuun saxaabigeenna wuxuu ahaa nebiga waxay isugu yimaadaan awowga toddobaad meelaha taqriiban wuxuu islaamay mararkii ugu horreeyey waana raggii ugu horreeyey ee madiine ku geeriyooda intuu hijrooday ayuu madiina ku geeriyooda bal waxa laydhaha waa muhaajirkii koowaadee ku geeriyooda cumaan madcuun saxaabigii koowaadee ku dhashayna waa cabdulaahi ibnu zubayr ibnu alcawaam ayaa ku dhashay ugu horreeyey waana ninkii koowaadee nebigu uu bixiyo asalafu saalix inantiisa markay dhimatay umu kulsuum ayaa wuxuu idhi ilxaqii bisalafina saalix cumaan ibnu madcuun salafkii wanaagsanaa ee horreeyey raac buu yidhio ka daba tag waxau yidhi cumaan waubayr wabnu cawfin dalxatu sacdun aminu min khawfi markay islaameen cabsidii naareed iyo cibsadii caqaabeed ayay ka baamin noqdeen id xilli aamanuu rumeeyeen bidacwati sidiiqi abubakr sidiiq dacwadiisa kadaa waxaa kuu raaca ibnu madcuunin cumaan ibnu madcuun bidad ariiqi isla dariiqan abubakar baa u baaqay deetna uu raacay uma intaa waxa raaca abuu cubaydatin walarqamu arqamna waa raacay kada waxa kuu la mida abuu salamata almukaramu saxaabiga abuu salama laydhaa ee almukaram la karaameeyey ayaa soo raaca wa wabnu saciidin baa soo raaca oo khaalidun khaalid ah khaalid bnu saciid qad aslama waa islaamay wa qiila waxa la yidhi bal eh qablahum waa ka horreeyey taqadama xagga horraynta waa ka horreeyeyba khaalid kadaa waxaa kuula mid ah ibnu zaydin ay saciidu lamira muran ma leh wa zawjuhu xaaskiisa faadimatu faadima ahi ukhtu cumara iyana waa soo horraysay kadaaka waxaa kuula mid ah cabdullaahi maca qudaama humaa limadcuunin labadooduba waxay u sugnaadeen aabbahood madcuun saciidaa way liibaaneen alhaamati jidhkooduna waa liibaanay wa xaaibun saxaabiga la ydhaa xaaabun xaaab saxaabiga la ydhaa ibna alxaariثi waa labadii inane xaaris wada dhalay asmaau asma iyo caaish caaisha wahya caa'ishina hayru taamisin iyadoon xaydba gaadhin oo aan baaluqin ayay islaamtay kadaa sidaasuu ibnu isxaaqa ibnu isxaaq bidaaka sida infarada la gaarnooday walam takun caaishu caayishi mabay ahayn miman wulida dadkii noolaaya la dhalay mabay ka mid ahayn lixdaas saxaabi markaynu weydaaranno waxaynu sii wadaynaa saabiqiintii horreeyey abu cubayda ka mid ah caamir ibnuljarax alfihri alqurashi saxaabigani waa saxaabi cajiib ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey billadda ammaanada wuxuu uhi inna wa aamiinu haadihi lummati abaa cubayda aaminka ummadana waa abu cubayda cumar khadaabna wuxuu maalin ku yidhi ragga wax tamaniya nimba wax buu tamaniya anuu waxaasaan jeclaanla anuu kanaan jeclaanla cumar wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan aynu ku jirno muggii oo abu cubayde ah ninuu aad ugu bogay buu ahaa abu cubayda waa ninku yidhi hadduu noolaan la cidba maan magacaabayn lix guddi e maamulka toos baan ugu wareejin la abu cubayda radi allahu tacaala canhu wuxuu ku geeriyooday taacuun amwas laakiin qadiyada odhanaysa aabbihii buu gaalnimo ku dilay oo dagaalkii beder ku dilay waa qadiyad iska shaacday oo aan sugnayn waa qadiya daciifa aabbihii mabuu soo gaadhin islaamka jaraax wuxuu ku dhintay jaahiliyadii saxaabiga sideedaad waa arqam ibnu abilarqam almahzuumi saxaabi da'yar buu ahaa oo ka soo jeeda bani mahzuum qabiilkii abujahal ee diinta aadka u necbaa ayuu ka soo jeedaa waanu islaamay gurigiisiina waqafuu ka dhigay iyo madrasad iyo masaajid laguna tukado diintana lagu barto saxaabadana lagu tarbiyeeyo waxaanay culimmadu yidhaahdaan gurigaa waxa loo doortay wuxuu ka sii jeeday makaba buur gadaalkeed buu ku yaallay waa marlabaadkee bani makhsuum loomama tuhmaynin islaamnimada waa mar saddexaadkee odayaasha waaweyn iyo abubakar iyo guryahoodaa la tumayo in nebigu tago wiilkaa yar ee dhowriyo toban jirka ah gurigiisa inuu saldhig ka dhigto maba la tuhmaynin saxaabiga sagaalaad waa abu salama cabdullaahi ibnu cabdilasad almakhsuumi isna waa reer bani makhsuum nebigay walaala ka ahaayeen xagga radaacada waana saxaabigii koobaad ee madiina u hijrooda marka laga reebo muscab oo loo diray daaci inuu ka yahay madiina halkaasaanu ku geeriyooday saxaabiga tobnaad waa khaalid ibnu saciid ibnu camr ibnu saciid ibn alcaas ibnu umayat alumawi saxaabigaasina waa raggii diinta u dheereeyey culimmada qaar baaba waxay aaminsan yihiin inay afar qof oo keligii ka horeeyeen khaalid ibn saciid wuxuu ahaa raggu nebigu howlaha u diri jiray labada hijraba waa hijroode wuxuu ka mid ahaa wuufuudda meelaha loo diro ragga sakada iyo sadaqaadka soo ururiya isagoo yaman sadaqada ka ururinaya ayuu nebigu geeriyooday kadib uu abubakar u keenay saxaabiga koobiyo tobnaad waa saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl alcadawi waa saxaabi ay aad isugu dhow yihiin cumar ibnu khadaab cumar baa adeeru noqonaya cumar waa cumar ibnu lkhadaab ibnu nufayl isna waa saciid ibnu sayd ibnu camr ibnu nufayl weliba waxay isu yihiin seedi isweydaarsan saydiis weydaarsan af soomaali wax lagu idhaa midbaka kale ayuu walaashii qabaa cumar wuxuu qabaa caatika bintu zayd saciidna wuxuu qabaa faatima bintulkhadaab waana labadii uu ugu soo galay cumar markuu islaami doono guriga waana tobankii loogu bishaareeyey jannada mid ka mida wey saciid waana aad u qaaliya oo aad u qiimo badnaa raggii diinta u soo dheereeyena waa ka mid ahaa saxaabiyadda labiyo tobnaad waa faadima bintulkhadaab cumar bay walaalayiin ninkeedana waa innagaa sheegnayo waa saciid ibn zayd saxaabiga saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad waa labo walaal ah waa cabdullaahi ibn madcuun iyo cumaan ibn madcuun aljum cafwan cumaan waa soo marnay wa cabdullaahi iyo qudaama ibn madcuun cumaan ibnu madcuun bay la walaalayiin labadanna ku dar saddex bay markaa noqonayaan waana jumaxiyin weeye qabiilka bani jumax ee quraysh ka mida weeye saxaabiga shaniyo tobnaad iyo ka lixiyo tobnaad waa xaatib iyo xataab ibn alxaaris aljumaxi waa reer bani jumax waa xaaib ibnulxaaris aljumaxi iyo xataab ibnulxaaris aljumaxi marka xaaib markaa maqashaan xaaib ibna abi baltaca hamoodina xaad ibn baltaca qurayshba ma ahayn waa lahami laham waxa weeye waa qolada shaam degta mudar xataa ma ahayn makana galooti buu ku ahaa saabiqiintana kuma jirine saxaabada dhexe ayuu ahaa mar dhexa islaamay saxaabiyadda toddobiyo tobnaad waa asmaa bintu abi bakrin asidiiq radia allahu tacaala canha wa ardaaha cabdulaahi bay dhashay ibnu zubayr zubayr baa qabay daatu nitaaqayn ayaa lagu naanaysayoo waynu gaari doonnaa sababtii loogu naanaysay saxaabiyadda sideediyo tobnaad waa caaisha iyada oo yar ayay islaamtay sidaa waxa maray ibnu isxaaq sheekha laydhaa saaxibu siyarka ah laakiin culimmadu way ku wada diideen waxay dhahen keligaabaa la gaar noqday caaishii islaamnimada way ku dhalatay markii nebigu uu nebi noqday mabay jirin aabbaheed iyo hooyadoodoo islaama iyadaaba sheegtay waxay tiri lam acqal ilaa wa abawaya yadiinaan islaam waxay tiri anugu mabaan garanayn iyagoo gaala ah islaam iyagoo unbaan u dhashay marka iyadu saabiqiinta si kale u noqonaysaayo dee jaahiliyad mabay soo arag laakiin qoladan islaamtay kuma jirto waayahay intaana carabka mariyo uma abu cubaydatin walarqamu kada waxaa la mida abu salamata almukaramu la karaameeyey wabnu saciidin khaalidun qad aslama isna waa islaamay qad aslamaa alifku waa alifu idlaaq wa qiila waxaa layidhi bal qablahum taqadama waabuu ka horreeyey qolooyinkaa hore kadaa waxaa kuula midoo isna degdegay ibnu zaydin ay saciidu saciid ibnu zayd laa mira ay laa shaka fiih wa sawjuhu xaaskiisa faadimatu ukhtu cumara cumar walaashii ah kadaaka waxaa kuula mida cabdullaahi mac qudaama huma limadcuunin waa laba wiilo madcuun dhalay cabdulahi bnu madcuun iyo qudaama ibnu madcuun saciidaa way liibaaneen alhaama jidhkoodaa liibaanay wuxuu ku buuxinayaa beydka ayuu ku buuxinaya wa xaaibun xataabu ibna alxaarisi waa laba wiiloo xaaris dhalay asmaa'u caaishu asmaa iyo caaish tarkhiim buu ku sameeyey caaish tarkhiim tarkhiimkana waxaa kasbay beydku inaanu ka jabin wahiya iyaduna ghayru daamisin mabay xayd gaadhin kada bnu isxaaqin bidakan farada ibnu isxaaq ayaa la gaar noqday warkaa walam takun mayhan xaqiiqdii caaishu caayishi miman wulida dadkii dhaldhashay mabay ahayne mabay jirinba xilliga faadimatun fukayhatu zawjaani faadima iyo fukayha laba xaas bay ahaayeen tilka tani waa fukayhe lidaaka kaa hore oo xaadiba ayaa qabay tilka taa hore faadima ahi lidaaka saxaabigaa hore xaadib ayaa qabay haadihi tan dambe fukayhayna liaani ka dambe oo xadaabah cubaydat bnu xaariin ayaa isna ku xigay khabaabu ibnu larati kulluhum dhammaantood ajaabuu waa ajiibeenoo way aqbaleen waxa waxaa kuula mida ah, saliidu wahwa bnu camri waa ibnu camr saliid wabnu xudaafatin khunays ibnu xudaafa badriyun waa ree bader wabnu rabiicata ismuhu mascuudu saxaabigan mascuud ibnu rabiica laydhaa wa macmar ibnu xaariin macduudu isna waxa lagu tiriyey asaabiqiinta lagu tiriyey wa waladaa jaxshin labada wiilee ilmo jaxshi humaa waxay kale yihiin cabdullaahi ibnu jaxshin kadaa waxaa la mida ah, abuu axmed ibnu jaxshin cabdun baa laydhaha cabdu ibnu jaxshin waa mid ilaahay adeeci og oo ilaahay aad ugu dhega nugul intaana ku dar saxaabiyada sagaaliyo tobnaad faadima bintulmujalil ilqurashiya laydhaa horay u islaamtay marka iyada waxa qabay xaatib ibnulxaaris ayaa qabay fukeyha bintulyasaar iyaduna waxay sawjo u ahayd ee saxaabiga xadaab laydhaaha walaalkii ah labadaasi iyo labadaasi waxay ahaayeen nin iyo xaaskii oo labaduba soo dheereeyoo diinta u dheereeyey cubayda ibnulxaaris ibnumualib ibnu cabdimanaaf nebiga waxay isugu yimaadaan ee cabdimanaafka reer bani haashim maahee waa reer bani mualib waana maalinta bader saddexduu nebigu kicinayo dagaalka u kicinayo xamse iyo cali iyo cubayda waa cubayda ibnulxaaris ibnumualib weeye halkaasaanu ku shahiidi doonaa khabaabna waa khabaab ibnu carad waa badari gabadh baa addoonsatay khusaaciyad ah oo xoraysay wuxuu ka mid ahaa dadkii diinta hore ugu islaamay nin tumaalah oo seefaha iyo warmaha iyo waxaa sameeyuu ahaa oo aad iyo aad diinta u jecel saliid ibnu camr ibnu cabdishams alqurashi alcaamiri waa reer bani caamiro waa qabiilada sarsare ee quraysh xagga sare kaga yaalla caamiriyiin baa laydhaa waxay walaalayiin nin caana oo saxaabi gadaal ka noqday laakiin markii hore diinla'aanta ku weynaadayoo suhayl ibnu camar laydhaa waa ninka nebigana xaajoonaya maalintii xudaybiya ayay walaalayiin waxay kale walaalayiin asakraan ibnu camr sakraan ibnu camar waa ninkii ka dhintay sawda binta zamca ee dabeetna nebigu sawda guursan doono saddexdu waa walaal suhaylunbaa raagaye labada kale diinta waa u dheereeyeen ibnu xudaafa khunays ibnu xudaafa alqurashi asahmi waa saxaabi isaguna raggii dheereeye ah wuxuu guursaday xafsa bintu cumar ibnu khadaab isna waa shahiiday badarina waa ahaa dagaaladuu ku shahiiday kadib baa nebigu guursan doonaa xaaskii uu ka dhintay mascuud ibnu rabiica waa saxaabiga shan iyo min bani cabdilcusa buu ka mid yahay isna beder buu xaadiray saxaabiga lix iyo laatanaad waa macmar ibnulxaaris aljumaxi wuxuu la walaalayahay yahay xadaab iyo xaadib iyo macmar saddexduna waa walaalo dhammaantoodna beder bay xaadireen saxaabiga toddobyolaatanaad iyo sideediyolaatanaad waa awlaadu jaxash cabdulaahi ibnu jaxash iyo cabd ibnu jaxash waxaa kale la walaalayeen xamna bintu jaxash iyo zaynab bintu jaxash laakiin labada dumari may dheereene mar dambe iyagu islaameen labada wiil baa horreeyey waayahay faadimatu fukeyhatu zawjaane waa laba xaas tilka taa hore faadimo ahi lidaaka ka hore xaadiba ayaa qabay wa haadihi tanna liaanii ka dambe xadaaba cubaydat bnu xaariin khabaab bnu arati kulluhum dhammaantood ajaabuu way ajiibeen kadaa waxaa kuula mida saliidu wahwa bnu camri wa bnu xudaafatin khunaysun badriyun isna waa ree bader wabnu rabiicata ismuhu mascuudu wa macmar bnu xaariin macduudun isna waxaa lagu tirinayaa fi saabiqiin wa waladaa jaxshin labada awlaad ee jaxshi humaa waxay yihiin cabdullaahi kadaa waxa kuula mida abuu axmeda cabdun awaahun waa mid ilaahay adeeci og oo rabbi u dhaga nugul kadaa waxaa kuula midoo saabiqiinta ka mid ah shabiihu lmustafaa nebiga kii shabahayay ay jacfaru waa jacfar ibni abi aalib asmaa'u asma oo zawjuhu xaaskiisa ah ayaa iyana kuula mida alxaliifu caamiru xaliifkii bahwadaagta la ahaa reer bani cadiy ee caamir loo odhan jiray cayaashu cayaash baa ka mida acni bna rabiica cayaash acni ibna abi rabiica wa zawjuhu iyo xaaskiisa asmaa asma'a oo ilaa alaamati mansuubatun loo tiiriyey ilaa alaama asma bintu salaama nucaym naxaam la yidhaahdo ayaa ku xigay aydan waxaa ku xigay xaaibun wa huwa bnu camri xaaib ibnu camrin iyo saliid ibnu camrin iyo suhayl ibnu camrin iyo sakraan ibnu camrin afar bay noqonayaan saddexdaan markii hore idiin sheegay waa afar alcaamiriyuuna kulluhum wakadaka waxaa la mida asaa'ibu ah, ay ibnu cumaan ibnu madcuun cumaankaynu soo marnay wiilkiisii saayib dukira waa la sheegay abuuhu aabbihi maca mualibna asharna ku dar wa zawjuuna ku dar ramla maca umayma saxaabiyadda umayma laydhaa bintu khalfin bintu khalaf likhaalidin khaalid bay qariina xaasu tahay qariinatu khaalidin weeye khaalid bnu saciid madaa wuu tegay khaalidkan ismuhu magaciisu horuu tego khaalid bnu saciid waa inagii hore u sheegnay camaar bni yaasirin wabna fuhayrata samihi bicaamiri wabna fuhayrata ibnu fuhayra ismihii baa idiin qora soo maaha ismihii wuxuu ku buuxinayaa beydkee samihi buu noqonayaa samihi waxaad ku bixisaa bicaamirin caamir ibnu fuhayra weeye abuu xudayfatin abuu xudayfa ibnu cutba weeye suhayb ibnu sinaan jundub ibnu junaada wa huwa abu darin saduuqun weeye tayibun wanaagsan wa qaala wuxuu idhi jundub innii raabicun liarbaca afar baan afar ku ahaa saddex baan afar ku ahaa dheh min taabicin nabiyi nebiga kuwii raacay oo aslamuu macahu la islaamay waxaynu weli ku jirnaa dadkii horreeyeye waxaa ka mida jacfar ibnu abi aalib jacfar waa nebigayna aduu jacfarow muuqaalkaygii iyo dhaqankaygii labadaba adaa qaatay labadii hijraba waa u hijrooday bal markii la tegay xabasha ninkii aftahanka aha ee qoraysh la dooday ee boqorka su'aalihiisa ka dabaashay ee ummadda ilaahay ku samata bixiyey jacfar buu ahaa dagaalkii khaybarna waa ku shahiiday jacfaru tayaar baa loo bixiyo labada garabba gaalaa ka goysay isagoo calanka qabsanaya ayay ka gooyeen jannadana laba garaboo dahabaa loogu bedelay asma bintu umays waa xaaskiisii dhowr ciyaale u dhashay saddex taqriiban gadaalna waxa guursaday abubakar abubakar markuu dhintayna cali baa guursaday intabana waa u tarantay asma saddexdooda waa u tarantay caamir oo aalulkhadaab cumarulkhadaab la xulafa ah waa caamir ibnu rabiica alxaliifu buu ku magacaabay isna waa saxaabi badariya cayaash ibnu abi rabiica almakhzuumi waxay ilmaadeer abu abujahal xagga hooyana ka walaalayeen waa inan dumaaleed markii abujahal aabihii dhintay ayaa abirabiicahani guursaday deetana cayaash bay u dhashay cayaash waxay saaxiib ahaayeen cumar bnu khadaab aad u saaxiib ahaayeen deetana markii la hijrooday ayaa abujahal soo doonay markii la hijrooday deetana wuu khiyaamayn doonaa saynu siirada ku arki doonno abujahal baa khiyaamaynaya wuxuu odhanayaa waar waynu tegaynaayo hooyun baan ku soo tusayaayo markaad saa u iska soo noqo deetna markay meel dhexa fadhiisteen ee timir ku cunayaan ayuu wuxuu yidhi cafwan markay meel dhexa marayaan buu ma yala fadhiisanaayo cumar baa awr siiyo yidhi war awrkaygaas waa dheereeya nimanka haddaad ka shakido ku baxso ku gaadhi maayaane sii buu yeelay awrka say uga dejiyaan bay damceen abujaal baa khiyaameeye wuxuu yidhi waar mayara miska yar cuwaafanaa ma qadaynaa haa dabeetana way soo degeen mar alla markay dhulka ku bay qabteen way xidhxidheen awr barka dheer bay ma ka soo geliyeen abujaanla faanku jeclaasuu yidhi sidaannu ka yeellay kaa xunee maaragtay ciyaalo suuqa idinkuna ka yeelo soo tigtiga muddo toddoba sano ku dhadhow ilaa lix sano ayuu xidhxidhnaa oo guri lagu xidhay halkaasuu cunada looga tuurayy waa dadkii mustadcafiinta ahaa mar dambe uu soo hijroon doonaa farajka helaya nucaym ibnu cabdillaah alcadawi waa qoyska cumar bay isxigaan waana ninkii ilaahay ku sababay inuu cumar ka joojiyo xaggii nabigu socduu dilayay waa ninkii yidhi cumar ku socota iyo waxaan soo dilayaa muxamed oo maxaad ka heli doontaa reer bani cabdimanaaf waxay doonaan sameeyaan haddaan dilo war maxaabad kay taysan maxamed gurigaagii baa islaamaye ninkii sidaa u jiheeye caqliga badnaa buu ahaa deetna waa kiisa soo kala celiyee u yimi walaashii iyo ninkii saciid ahaa naxaamna waxa loogu bixiyey naxaamku waxa weeye waa ximta wey nebiga wuxuu yidhi waxaan maqlay ninka la ydhaahdo nucaym oo jannada ka dhex ximle codkiisaan maqlay deetana naxaan baa loo bixiyey waa qofki inuu xim yidhaahdo oo u yartanaxnaxo xaatib ibnu camar ibnu cabdi shams ibnu cabdiwud alqurash alcaamiri saliid iyo qoladii kale oo walaalayiin saa ibnu cumaan madcuun saxaabigii cumaan madcuun ee madiine ku geeriyooday wiilkiisii weeye isna beder buu xaadireeyey dagaaladoo dhan almualib ibnu asari zuhri baa ka mid ah isaguna horu islaamay rablan binti abi cawf iyadana waa xaaskiisii waayahay sawjulmualib iyaduna weeye aslamad wahaajarad mualib ibnu asar ramla iyaduna way islaamtay saxaabiyadda sagaaliyo soddonaad waa umayna nuun buu idinka idiin qoray umayna laakiin culimada taariikhdu waxay leey waa umayma waa laba miim tasxiif ku dhacaye waa laba miim umayma bintu khalaf weeye waayo waxa qabay khaalid ibnu saciid ibnu abilcaas waa saxaabiyad caana ah. camaar binu yaasir albidxaji alcabsi abulyaqdaan saxaabigii camaar ee aadka u qaaliga aha ayaa islaamay isna ee aadka loo dhibi jiray camaar ee nebigu lahaa sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna waxaa ka mid a ah caamir bnu fuhayra oo abubakar adoon u ahaa adoon madow buu ahaa waanuu xoreeye wuu islaamay raggii nebiga u khidmaynaya markii ay hijroon doonaan ayuu kow ka ahaa bederna waa xaadiray raggii bi'ru macuuna lagu laayey ee xufaadda qur-aanka ee qur xafiday ayuu ka mid ahaa abu xudayfa ibnu cutba waxaa dhalay cutba ibnu rabiica wuxuu ahaa saxaabi qaaliya oo horay u islaamay maalintii bederna wuu yar silbaday muddo dheeroo dambuu istakfirlaysan jiray waayo aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii baa meel la wada dhigay iyadoo goob lagu wadilo aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii ayuu nebiguna yidhi hebel iyo hebel iyo hebel waa la soo khasbaye ninkii la kulmow ha dilin suu aabbayaashayna waan laynaynaa ragna waan daynaynaa walle hadaan arka ka koowaadee dilaya waa aniga nebigu nuu muu odhanoo wuxuu arkay inuu waxoogay qofka biniaadamka dareen buu leeyay iska aamusay markii lagu gurayay qaliibka aabbihii iyo walaalkiina wejiguu eegayay nebigu deetana wuxuu saas u eego u madoobaaday xudaafow abu xudayfa ma ku yaro galay suu ma ya rasuul allah waan hubay aabbahay inuu gaalnimo ku dhintaye laakiin wax kalaan ka murugaysane aabbahay caqli baan ku ogaa caqli badan waxaan islahaa caqligaa ayuunbaa islaamnimada tusi ee ismaan lahayn goor xun iyo goob xun ayuu ku dhiman doonaa saxaabi aad qiimo badan wey suhay ibnu sinaan aruumi saxaabigani waa kacbi waa nin carbeed ruumi maxaa loogu bixiyey yaraan baa ruumtu aftuubeen nimanka ruum waa nimankan turkida ah wey ayaa ruum la odhan jiray beriga afkooduu soo bartay saasaa ruumi loo yidhi culimmada qaarna waxay idhaahdeen mee wuxuu uga eegaa muuqaalka timahooda iyo indhahooda iyobuu lahaa qolana saasa idhaahdeen jundub waa abudar jundub ibnu junaadat alkhifaari abudar alkhifaari weeye isaguna waa saxaabi aad u qaaliyo raggii soo horreeye buu ka mid ahaa kada shabiihu lmustafa ay jacfaru asmaa'u zawjuhu alxaliifu caamiru cayaashu acni ibna abi rabiica wa zawjuhu asma ila salaama mansuubatu waxaa loo tiiriyey ilaa salaama aabbaheed waa asma bintu salaama nucaymin naxaamu baa ka mida nucaymkii jannada ka tanaxnuxayay aydan xaadibu wahuwa bnu camri wakadaka saa'ibu ay ibnu cumaan ibni madcuunin dukira waa la soo sheegay abuuhu maca mualib bni ashar wa zawjuhu ramla maca umayma bintu khalaf likhaalidin khaalid bay qariina xaasu tahay madaa wuu soo maray ismuu magaciisa khaalid waa soo aragnay camaar bnu yaasirin wabna fuhayrata samihi bicamiri abu xudayfatin abu xudayfa ibnu cutba suhay ibnu sinaan jundub ibnu junaada jundi bnu cabdilahina waa lagu tilmaamay wa huwa abu darin saduuqun nabigaa saduuqu sheegay cid ka run badani inaanay dhulkaba joogin ayibu waa qof wanaagsan wa qaala waxaa kale uu sheegtay innii raabicun liarbaca saddex baan afar ku ahaa min taabicinabiyi kuwii nabiga raacay oo aslamuu macah kada waxaa la mida unaysun ahuhu unaysoo walaalkiya qad aslama waa islaameen umata kabacdi buu islaamay bacdu aslamad ummuhuma hooyadoodna waa islaantay kada bnu cabdilaahi wa huwa waafidu marka unays waa unays ibn junaada ama unays ibnu cabdilaahi abudarbay walaalayiin wuu islaamay weliba unays buu soo horraysay yuhi waaba ninka la sheegsheegayo orodoo ii doon unays baa maka yimi war waafiya siin waaye dabeetna wuxuu yidhi war imaam shaafiino isagaa soo dhaqaaqay waa kii islaamay abudar un isna waa islaamay ummata waa umma oo ta' lagu wasliyey uma intaa ka gadaal bacdu intaa ka bacdi aslamad ummuhumaa hooyadoodna way islaamtay hooyadood waxaa lo odhan jiray ramla bintulwaqiica alkhifaariya iyana way islaamtay kadaa waxaa islaamay ibnu cabdillaahi wa huwa waafidu waafid ibnu cabdillaahi baa lagu macnayay waafid bilfa almucjama culimmada qaarna waxay ku dabdiyaan waaqid ibnu cabdilaahi waaqid kaana caana waaqid ibnu cabdilaahi waa saxaabi isaguna cumar bin khadaab buu xaliifla ahaa waxaanu ku dagaalamay badertina waa ka qaybgalay kadaa waxaa la mida ah iyaasu caaqilun wa khaalidun wa caamirun arbacatun afartuba banulbukayri waa reer banubukayr waayah afartaa saxaabi inaan israacinno iyaas iyo khaalid iyo caamir iyo caaqil afartu waa ibnu bukayr ibnu abilbukayr ibnu cabdiyaaliil ibnu cabdimanaaf saddex saxaabi afar weeyaan mid midunbaa bes u dhintay caaqil ninka la ydhaha wuxuu ku geeriyooday ku kushayda dagaalkii beder khaalid wuxuu ku sheeday yomurajiic maalintii muslimiinta la gaaday ee kooxda yaree labiyo tobanka ahaa ayuu ku dhintay caamirna yowmulyamaama maalintii musaylamatulkadaab ayuu ku shahiiday halka waxaad dareemi karaysaa dadkan saabiqiinta ah badankoodu waa shuhado waa dhiigga ayay u hureen oo ay u horeen dhididka iyo wakhtiga u hureen shareecada inay hirgeliyaan wabnu abi waqaasin ibnu abi waqaas ismuhu cumayru cumayr ayaa la yidhaah kadaa waxaa kuu la mid ah bintu asadin faatima cumayr ibn abi waqaas waxay walaalayeen sacad ibn abi waqaas ninkaaynu lahayn nebiga ayuu abti uu ahaa isaguna waa wiil yar jir buu ahaa dagaalkii uxud ayuu ku shahiidaya weliba maalinta ama bader aan idhaahdo cafwan anugu uxud baan moodayey laakiin kitaabkaygu wuxuu leey waa bader walaalkii sacad baa kolba sidaha u gaabinayey nin yaroo gaabanoo nis yar buu ahaa oo haddana lix iyo jiroo aad u yar seeftaa kolba ka dheeraata uu u gaabinayey maalinkaasuu shahiiday kadaaka waxaa kuula mida ah, bintu asadin faadimatu faadima bintu asad faadima bintu asad waxa weeye faadima bintu asadin ibni haashim ibni cabdimanaaf waxay dhashay cali bni abi aalib waxaa la yidhahda waa kii koobaad ee reer bani haashim iska dhalaan cali ilmihii koobaad ee qoyskan reer bani hashim iska dhalaan cali buu ahaa waa hooyadiiyo iyana waa islaamtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalintii waa ku goddacay godkeeda isagaa buddhigay deetana wuxuu lahaa abu aalib iyo iyadu siday ii ilaalin jireen wax la mida ma arag kadaalka waxaa kuula mida bintu caamirin dubaaca saxaabiyada la ydhahda bintu caamir ayaa la mida bintu caamir waa saxaabiyad islaamtay beri hore waana saxaabiyaddii markii jaahiliyadii la joogay ee gaaladu ay marada ka jexjeexaan qofka dumarka dumarka waxay odhan jireen kacbada ha ku dawaafin maradaad banaanka kala timi ee aanad xaramka ka iibsanin waxay in xaramka laga iibsado ragga mudh ka dhigi jireen ragga waxay odhan jireen maradaada halkaa dhigo ama mara iibso ama qaawanaan ku dawaaf dumarkana way u naxariisan jireen waxay odhan jireen deldelooli marada dhowr meelood ka dalooli deetana waxay iyadu tidhi markay dawaafiso alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluh gabaygaa yar bay kuu socotay maanta cawradaydii ama way wada muuqanaysaa ama bar baa la arkaya laakiin wixii iga muuqda war hoy xalaal maaha iga jeesta gabaygaa yar ayay ku dawaafaysay alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu waayahay camr bnu cabasa abunajiix camrun camar abunajiix fiihimu macduudun waxaa lagu tiriyaa saabiqiinto waa raggii horreeyey cutbatu cabdulaahi najlaa mascuudin cabdulaahi bnu mascuud iyo cutbatu bnu mascuud najlaa labadii ubad ee mascuudu mascuud dhalay cutba ibnu mascuud iyo cabdulaahi bnu mascuudna way islaameen weliba cabdilaahi isaga wuxuu ka dhigayaa baab gaar uu sameeyey baabu islaami cabdilahi bni mascuud afradahu bibaabin lianna islaamahu qad tarataba cala mucjisatin cadiima wuxuu sheekhuu yidhi ja'a lahu nabiyu nebigaa u yimi walxaal huwa saxaabigani yarcaa uu raacayo qunaymatan aryar la joogo qunayma wa tashiiru hanam xanyar buu la joogaa yusiimuhaa wuxuu ku foofiyey filmarcaa ay filmaraaci daaqsinta ayuu ku foofiyey qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi shaa'uka adhigaagan fiiha labanun ay afiiha labanun caanamalayin mayrmaayin qaala nacam buu yidhi laakinanii ha yeeshee mu'tamanu nin la aaminay baane ammaanahayaane adhigu caana waa leeyi laakin dee ammaanahayaane qaala nebigu wuxuu u celiyey fahal fiihaa ma ku jira idan hadday sidaatoo aad ammaanahayo tahay min shaati neef adhiya oo maa masahal faxlu aanu taabannin orgi ama sumal aanu gaadhinba aan orgoon ama aan eh, maxaa la ydhahdaa aan maxaa eh, odhan markay riyaatayna waxay ahayd way orgootay tagalla waa asool ha idan fata'tii waad la iman bihaa sabeen yaroo aan asoolin maad la iman wuu la yimi markaa famasa darca candhadii buu taabtay walxaal buu nebigu taabtay yadcuu u ducaynayo famtada waa fiday darcuhaa candhadeedii baa fiday darra waa shumay addarcu ay labanu caanihiina waa shumay faxtalaba waa lisay ashaata neefkii buu lisay wa asqaa dadkiina waa waraabiyey uma dabeetana nebigu massa waa miigtay ama waa mishiiqsaday fii shurbihi cabbitaankiisii ayuu mishiiqsadayoo aayar buu ka kabaday qaala lahu wuxuu ku yidhi markii la wada dhergay uqlus gudh oo dib u noqo faqalas waa gudhay oo cindhadii halkeedii bay ku laabatay qaala wuxuu cabdulaahi yidhi facallimnii ibar lacalli yaaclamu inaan bartaabaa laga yaabee waxaad ku akhriday cajiibkaa bal anigana bar qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi qulayimun mucallamu anta adigu qulayimun wiil yar baa tahay mucallamun xagga ilaahay wax laga baray marka waad baranaysaa wey qisadan uu sheekhu soo qaatay ee lixda bayd uu ku googooyey waxaa tilmaamaya tabaraani fi lmucjam axmed fii musnadi ibnu xibbaan qisaduna waxay ahayd iyadoo la soo koobayo saxaabigani radia allahu tacaala canhu adhi buu la joogay adhigii uu la joogay ammaanahayuu ahaa nebigii abubakar oo socdaa u yimi waar adhiguma ku irmaayiin haa dee noollis ammaanahayaane haddaba neef yar oo ama ceesaana ama sabeena oo aan weli aragba labood keen wuu taabtay wuu duceeyey way darartay wuu lisay caano badan buu ka maalay dabeetana wuxuu siiyey cabdillahi mascuudo waa ka dhargay abubakar buu siiyey isaguna waa cabbay masadaa uu leeyah waa mashiiqsiyo aayar buu nebigu cabbi jiro dabeecaddiisa ayaa sida ahayd laakiin xadiiska kuma taallo inuu mashiiqsanayey laakiin qaabkan uu u jiray waaba qaabka ahaa deetna toddobaatan suuradood ayaa nebiga afkiisa ka qaatay buu yidhi waa raggu nebigu lahaa ninka doonaya qur inuu sidii lagu soo degay uu u akhriyo ha u akhriyo sida uu u akhriyayo ibnu mascuud nebiga ayaa u yimi walxaal huwa ibnu mascuud yarcaa hunaymatan uu xanyar la joogo qunayma yusiimuha uu ku foofiyey filmarcaa xagga iyo daaqsinta qaala lahu wuxuu ku yidhi shaauka fiiha labanu qaala nacam laakinanii mu'tamanu laakiin nin la aaminay baane qaala wuxuu idhi fahal ma ku idan hadday sidaa tahay min shaatin wax adhi neef ah oo maa masahal faxlu labood aanu taabanba alfaxlu waa baarqabka la ydhaa geela laakiin wax alla wixii maaragtay qoodhoo dhan ayuu noqonaya idan haddii fatati waad la iman biha iyada famasa darca candhadiibuu taabtay dee candha kuma taallee halkeediinbuu taabanaya walxaal huwa yadcuu isagoo baryeeya ilaahay famtada waa fiday darcuhaa naaskeedii wadarra waxa shumay addarcu candhada wixii laga sugayey oo caanihii ah faxtalaba shaata neefkii buu lisay ay iyo waasqaa waa luqad kaloo jirto waa waraabiyey uma masaysna waa mishiiqsadeeyo waa miigtay fii shurbihi aayaraayar buu cabbay qaala lahu wuxuu ku yidhi uqlus gudh oo noqo faqalasa waa noqday qaala wuxuu idhi facallimnii bar lacallii bal inaan barto qaala lahu wuxuu anta adigu qulayimun wiil yar baa tahay oo mucallamun la baray baabu ijtimaaci lmuslimiina bidaari larqam daarul arqam oo lagu ururayo lagu tarbiyaynaya saxaabada ayuu sheekhu u tilmaamayaa watakhada nabiyu nebigu wuxuu samaystay daara alarqami daartii arqam ibnu abilarqam almakhsuumi lisaxbi saxaabada ayuu u sameeyey mustakhfiina xaala kownin mustakhfiin iyagoo ku dhuumanaya can qowmihim tolkood iyo sharkooda kaga dhuumanaya ayuu sameeyey wa qiila waxaa kaloo layidhi kaanuu waxay ahaayeen yakhrujuuna qaar baxa tatraa iyagoo oo istaba socda ila shicaabi gollaha iyo laagahay u bixi jireen lisalaati salaad bay ugu bixi jireen sirran hoos ahaan xataa madad ilaa ay tagtay alaaatun siniina saddex sannadood ilaa ay tageen wa adhara uu muujiyey alraxmaanu allah raxmaani bacdu intaa ka bacdi addiina diintii xaq ahayduu muujiyey wa sadaca uu dilaaciyey annabiyu nebigu uu dilaaciyey jahran si cad muclinan isagoo bannaanka soo dhigay id xilligii nasalad ay soo degtay fastac bimaa tu'mar intii dambe waa gooyay famaa wana kamuu daalin famaa wana wana yani ayaa la odhanaya waxa weeye waa daalka wa andara waa u digay alcashaa'ira qoysaskii allatii dukir la sheegay bijamcihim jamacooda lagu sheegay id nasalad waandiri markay soo degtay waandir cashiiratakalarabin halkan sheekhu wuxuu shantan beyd ku soo ururiyey awal madrasa islaamiya awalu madrasatin cilmiyatin tarbawiya madrasadii koowaad ee lagu tarbiyeeyo ee rag lagu soo saaro waxaanaad ogaanaysaa qofku waa shahaadan karaa laakiin haddaanu tarbiye helin waa uu kala dhantaalan maalinka ugu horreeya la imtixaamo ayuu odhan karaa jinna wadaad maalinka ugu horreeye ee muqrayaad hilaac yar la tuso ayuu ka haarin kara ka dhaqaajin karaa laakiin haddii la tarbiyeeyo oo cilmi iyo caqiide iyo akhlaaqba la baro waxaa laga yaabaa inaanu buuroo kale noqdoonu dhaqaaqin nebigu saddex iyo toban sannadood ayuu ragga halkan ku xareeyey haye jaamacadaha maxaa kaga qalinjabisaan ya waa laydin hafrayaa mogta ya afar sannadood qaarna saddex sanadood halkani waa maxay ala yadi afdali khalq illaah adiga afaroodee baa wax ku xarxariiqaya intaa b h d haye waa laswada lugoynaya isagana waa lasoo lugooy midba mid baa lugoynaya culimmada markaa taariikhdooda akhrido ninbaa kudhe soddon sanaa sheekh hebel wax ka dhiganayay kana markuu laba sana saddex sana wax dhigtuu odhanaya khalaas laguma dhaameen dhaqaaq marka wuxuu u baahan qofku inuu dhismo saxaabada waa la dhisayey daaru arqam ibnu abil arqam ayaa lagu dhisayey mustakfiina can qawmihim halkan uu yidhi waqiila eed moodda inay istiidda dhexdooda taallo imaa daarul arqam wa imaa bannaanka iyo buuraha laba istiidaya maaha saxaabadu waxa lagu tarbiyeynaya daarul arqam laakiin marmar buuraha iyagaa iska tegi jirayoo meelahaa salaada u doonan jiray laakiin halka tarbiyadu ka dhacaysa waa daarul arqam ibnu arqam ee kolba qur-aanka soo dega iyo macnayntiisa iyo wacdiga iyo waanaduba ay ka socotay watakhada nabiyu nebigu wuxuu yeeshay daaral arqami daartii ninka arqam laydhaa lisaxbi saxaabada ayuu sameeyey litarbiyatihim mustakfiin iyagoo ka dhuumanaya can qowmin tolkood wa qiila waxaa layidhi kaanuu waxay ahaayeen yakhrujuuna qaar baxa tatraa iyagoo istabagelaya ila shicaabi lisalaati sira hoos ahaan xataa madad ila ay dhammaatay alaaatun siniina saddex sannadood baa madaxa laga jaray markay saddexdii dhammaadeen xigmadda saddexda hoos loogu dhigayna waa xikma ilaahiya rabbaaniya dacwaddu curdi bay ahayd qof iyo labiyo afar bay ahaayeen iyo shan iyo waxaan dhaamin haddii la muujiyo in intaba la qabta laga yaaba lalaayaba hawshu halkaa ku dhamaato laakiin waa dee geedka waa taqaana intuu urdiga yahay waa idinka xayndaaba ee riyaha iyo wax walba laga xayndaabo sooma marka wuxuuga gaadha laakiin xayndaabka waa laga tuuraa ri gaari kartaa inay xagxagata mooyaane mid goyn kartaa islaamkii waa la xayndaabo maxaa lagu xayndaabay saddex sano sir ah maalinkuu saddex sano dhameeyey waa laga tuuray xayndaabkii bannaanka keen fastac bima tu'mar wa acrid can lmushrikiin waxaan alla tilmaamaa dhowr iyo konton saxaabi bay ahaayeen waaya wasadaca annabiyu nebigu waa muujiyey jahran si cad muclinan isagoo muujinaya diintiisa id xilligii nasaladay soo degtay fastaac dilaaci bimaa tu'mar ay biladii tu'mar wixii lagu amray waxyiya caddee wa acrid can almushrikiin famaa wana kamuu noogin kamuu daalin wa andara waa u digay alcashaa'ira qodobkana taa hore uu ka duwan yihi markii layidhi dacwadda muuji ee uu muujiyey halkeed kaga bilaabaysaa baa layidhi deeta waxa le waa andir cashiirataka alaqrabiin qoyskaaga dhow ka bilow deetana neefuu qalay cunuu sameeyey wuxuu u yeedhay qoyska dhadhow waayo bani haashim keliya deetana may badnaynba gurigay buuxiyeen taqriiban dhowr iyo konton nin meelaasay noqdeen deetana nebigu intuu aanu dacwadba bilaabin ayaa waxaa ka hormaray inkaarqabihii abulahab oo show warka helay culwaryaahe nin waalin tolkiiba miir qabee hadal la macnaa waa kuwa tolkaaye dadkala kaa qabtaan maxaa dadka waxaa ula timi maalintaa hawshii way kala kacday ka fashilantay maalin dambuu haddana casuumay way wada yimaadeen maalintaa wuu ka gaadhsiiyeeyo dee mar haddii lagu dago mar labaad hee inaad dagnaataa waa qalad maalintaas maalintaasuu ka gaadhsiiyu yidhi waaryaadhahe dadka haddaan been u sheego idinka been idimaan sheegeen ummadda haddaan qaldo idinka idimaan qaldeen nafteedii waxaad tihiin ehelkaygii waar ilaahay u rumeeya oo rabbi u soo laabta waxaadana booday abulahab laakiin markaa waxaa iskhilaafay labadiisii adeer abudaalibna wad buu yidhi walle cid saa ku eegta inaan la arkayni kana wuxuu yidhi waar maanta dee dhowdee ha lagu qabto deetna hadalkii baa ka taagtaagmay qolana abudaalib bay raaceen qolana abulahab bay raaceen meesha baa lagu kala dhaqaaq waandara waa u digay alcashaa'ira qoyska allatii dukira la sheegay bijamcihim jamac baa lagu sheegay qur-aanku wuxuu ku sheegay mufrad isna jamac buu ka dhigay id naslad waandirii ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wnatuub من ثنيات الودى وجبال